bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsalaam عlى rasuuli اllahi اlأmiin wعlى alihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaanii jamcu min ashuyuuhi aakhiruhum faxadaanii jamcu min ashuyuuخi aakhiruhum shaykhuna asheekh صaalح cbdillahi اlcusaymiy غafar allahu lahu wlahum jamiica biisnaadi kuli minhm ilى sfyaan bn cuyeyna can amr bn dinar can abi qabuusa mowla cabdillahi bn camr اlcaas can cabdillahi bn camr casi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waali wasalam alraaximuuna irxamuhum araxmaan irxamu man fi lardi yarxamkum fi sama wa min taraa'iqi raxmati raxmat almucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'im usuul mutuun khaasatan usuul xadiidi almustafa wa rasuuli mujtaba sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin liyafuuzu bisacaati alcajl walaajil fahada huwa almajlis alkhamis min majaalisi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 dayaxmadoobaadka dhacay wuxuu daliil u yahay sida sheekhulislaami rag badan ay caddaynayaan inuu khusuufka dhaca afar oo qoraxda dayax uu madoobaado afariy tobanaadka qoraxdan ay madoobaato sideedi tobanaadka sideedi labaatanaadka cafwan maalin sideedi labaatanaad ay qoraxda madoobaataa maalinta habeenka afariy tobanaadna waxaa madoobaata dayax ayaa madoobaada marka waxaa laga yaabaa ru'yada iyo xisaabta caadiga ah oo taqwiimka inay kala duwan yihiin oo caawa ay noqoto shan iyo toban xal ay ahayd afariy toban walcilmi cind allahi casa wajal majliskaanoo majliskii marka shanaad baabkan waxaan kusoo jirnay ama aan caaw bilaabaynaa baabu man camila khayran qabla islaamihi qofka khayr la imaada intuusan islaamin ka hore ayuu baabkan u baab xadiidka lixdanaad an xakiim ibn xisaam waxaa la wari radi allahu tacala ardaa xakiim ibn xisaam saxaabigaas ayaa qaala wuxuu yidhi qultu waxaan yaa rasuula rasuulka allow ara'ayta bal ka waran ashyaa'a waxyaaba amaba acmaal kuntu aan ahay ataxanau mid ku cibaadaysta biha iyada fi ljaahiliyati xilliga jaahiliga iyo gaalnimadii acmaal aan la imaan jirin oo alla dhowaan jiray bal iga waran oo min sadaqatin sadaqa aw cataaqatin qoor la xureeyo wa silati raximin iyo raxim iyo qaraabe la xiriiriye fa hal fiiha min ajrin wax ajr miyaa muxuuha ku sugnaaday fa qaala nebiyu wuxuu yihi sal l sl nabigeena aslamta waad la islaamtay calaa maa salafa wixii hormaray oo min khayrin khayr ah waad la islaamtay oo camalka isagaha waa laguu qori saasuu nabigeena cadday sala allahu caleyh wasalam wa fii riwaayati riwaayad oo lahumaa muslim a sugnaaday ana xakiim بن xisaam actaqa wuxuu xoreeyey fi ljaahiliyati jaahiligii miata raqabatin boqol naf ayuu xoreeyey markuu gaalka ahaa wa xamala wuxuu xambaaray ood muxuu ahaa gaadiid ahaan u siiyey calaa dad u baahnaa calaa miati baciirin boqol riti ayuu dad saari weyaan ood gaadiid ugu dhigay ku sadaqaystay uma intaa kadibna actaqa wuxuu xoreeyey filislaami islaamnimada miata raqabatin boqol qoor ayuu xoreeyey wa xamala wuxuu ku xambaaray fii sabiili lahi abcan ood gaadiid ahaan u siiyey dadki u baahnaa calaa miati baciirin boqol riti uma intaa kadib ata nabiya nabigu u yimid sal allahu oo qisada ayuu nabigu weydiiyey calayhi asalaatu wasalaam fadakara naxwahu xadiidka horen soo marnay wax ku dhow ama la nooca ayuu sheegay radia allahu tacaala canhu ardaa xakiim ibnu xisaam wuxuu ka mid ahaa fuqaraa almuhaajiriin raggii muhaajiriinta ahaa ama raggii saxaabada guud ahaan raggoodii fuqarada ah ayuu ka mid ahaa radia allahu tacala canhu ardaa waa nin kale nabigaan u yimid sala allahu su-aaladan inuu xoolo isiiyo waa isiiyey mar labaad ayaan weydiistay waa isiiyey markii saddexaad ayaa nabigeenna wuxuu ku yidhi wuxuu u sheegay in mas'alada ay wanaagsaneen masalada iyo dadka in la waxweydiiyey inay wanaagsaneen ayuu nabigeena sheegay sala allahu calayh ali u sheegay sala allahu aleh wasalam kadibna wuxuu ka mid ahaa raggii saxaabad ahaa oo dibdama aan wax dad u weydiin ayuu ka mid ahaa waliba qaarkood iyagoo faras saaran ama gaadiid saaran ayuu ka dhici jiray jeedalkii amaba ushi ayay ka dheci jirtay in qof hoos taagan u yidho hebelo isoo dhiib ayuu diidi jiray radia allahu tacala an ardahum raggaas ayuu ka mid ahaa xakiim ibnu xisaam ilaahayna waa qariib uu ka dhigayo boqol neef ama boqol riti ayuu jidka alla subxaana wa tacaala ku bixiyey boqol nafna waa xureeyey ilahay baa qani ka dhigay subxana wa tacala waman yastaqni yugnihi llah qofkii deeqtoomo bini ka deeqtoomo rabbigan ayaa deeqa subxaana wa tacaala baab alikhtisaari qofki inuu ku gaabsada cala alfuruudi faraaisha inuu ku gaabsada inay dhib lahayn ooy banaan tahay qofkii ka adkaan karo ayuu baabkan u baab yahay xadiidka kow lixdanaad can طalxata bni cubaydillaahi radia allahu tacala arda qala wuxu yihi wuxuu ka mid ahaa saxaabada nabigeena sal l slm ragga odayaasha ahaa raggii jannada loogu bishaaray mid ka mid ayuu ahaa radia allahu taala anu arda waa ninkii nabigeena sala allahu aleyh ali wasalam ku difaacay gacantiisa oo waran kasta iyo fallaar kastao kusoo dhacda naxri duuna naxri ka dhihi jiray kadibna eh, gacantii uu nabigeena ku dhowray sal l slam ay gacantii qallashay marka ninkaas ayuu ahaa raggii jannada mxuuaha mutaystay oo nabigan ugu bishaareeyo ka ahaa radia taala anu arda wuxuu yihi alxa ibnu cubaydillaah ja'a rajulin baa yimid ilaa rasulilah bu yimid sal l slam oo min ahli najdin reer najdi ah najdi waxaa loo yaqaanaa magaalada madiine markii laga baxa oo dhankan loo baxa riyaad xaggeed wixii dhankaa ka ilaa ciraaq laga gaaro ayaa najdi laisku yidhahdaa dhankaa weyaan marka najdi dhankaas ayaa la yidhahdaa dhankaas nin baa ka yimid ja'a rajulin baa ka yimid ama yimid ilaa rasuula nabigu u yimi sal l slm oo min ahli najdin reer najdi ah haa'ira ra'si timihiisa ay kala tagsan yihiin oo timihii ay isku aadaneen waa nin basaasano safarku yimido aanan muxuu ahaa aad u shallaysnayn isku aadanin ninka isaga yusmacu waxaa la maqlaa dawiyu sawtihi dhawaaqiisa noqnoqodkiisa iyo tikraarka kucelcelintiisa ayaa la maqlaa wuu dhawaaqayaa qofkii dhawaaqi inuu soo noqnoqonayo ayaa la maqli walaa yufqahu lamana fahma maa yaquul wuxuu sheegina lama fahmi karo waa nin meel fog jooga xataa danaa ilaa uu ka soo dhowaado ood nabiga iyo saxaabada ugu soo dhawaado sal allah alay slam fa idaa huwa waaba isagoo yasalu nabiga wax ka weydiina can ilislaam islaamnimada nabi allow islaamnimada iga warran ayuu leeyahay fa qaala rasulla nabiga al wuxuu yihi sal slam khamsu salawaatin shan salaadood ayaa dushaada ahaatay filyowmi maalintii iyo waleylata habeenkii weeyaan fa qaala najdi ahaa hal calaya hayruhaa shantaas salaadood waxaana miyaa dushayda ahaaday intaas wax ka badan miyaa liiga dooni oo waajib igu ah weyaan ama farad igu ah qaala wuxuu ii laamaya ilaa an tatawaca inaad sunno falato ood muxuu ahaa sunno la imaada mooyane intaasunbaa farad kugu ah weyaan qaala rasul lah wuxu yih sal l slem wa siyaamu ramadaana iyo ramadaan oo la sooma soddonkiisii ama labaatan iyo sagaalkiisi wuxuu noqdoba qaala wuxuu yidhi hal calaya ayruhu ramadaanka waxaan ahayn miyaa liigu leeyahay oo farad ah qaal wuxuu ilaamaya ilaa an tatawac inaad sunno falata mooyane ood sunnada la imaada soon sunno ah aada la imaada mooyane qaala wuxuu yidhi wadakara lahu rasuula nabiga wuxuu shegay sal slm azakata zakada ayuu u sheegay oo inta laga raba ayuu nabigan u sheegay sal ll slm qaala wuxuu yidhi hal calaya hayruha zakada faradka waxaan ahayn miyaa liiga rabaa qaala wuxuu ilaamaya ilaa an tatawac inaad sunno falata mooyane qaala wuxuu yidhi fa adbara rajulu ninkii uu iska laabtay wahuwa yaquuli isagoola wallaahi baan ku dhaartaye laa asiidu kama ziyaadiyo calaa haada inta ayada ohood nabiga ii sheega amaad ii sheegta kama ziyaadiyo walaa anqusu kamana nuqsaamiyo shantaas salaadood iyo ramadaankaas iyo zakadaas faraaishaas liifaray intii liifaray oo faradka ahayd mana ka nusqaamiyo kamana kordhiyo qaala wuxuu yidhi faadbara rajulu ninku dumar joodiyey wahuwa yaqul isagoo la wallahi baan ku dhaartay laa aziidu calaa hada arrinkaa kama kordhiyo walaa unqisu walaa unqisu mana ka nuqsaamiyo qaala rasullah wuxu yiri sal slm aflaxa ninkaa wuu liibaanay janno ayuu mutay in sadaqa hadduu run sheega weeyaan oo salaadii faradka ahayd iyo soonka faradka ahaa iyo zakadii faradka ahayd iyo acmaashii faradka ahayd qofka hadduu la imaado waxbana uusan ka nusqaaminin khushuuceedii ikhlaaskeedii mxuu ahaa qalbi qaabilitaankii dhan walba sidii ay ahayd mxuu u guta arkaanteedii iyo mubdilaadkeeda uu ka fogaado arkaantin ula imaado wahakada hadduu sidii ay ahayd waqtigeeda u ilaaliyo markaas wuu liibaan ayuu nabig sal la ala slm wafii riwaayat allahuma buhari muslim u dakhala aljanata janna ayuu galay in sadaqa hadduu run sheega saasuu nabigeena cadayy sala allahu aleyh ali wasalam baabun addiinu yusrun waa mid aad u fudud allah subxaana wa tacala wax aad u ma ahan weyaan diinteenna aad bay u fududahay arrinta ayadana waxaa weeyaan maqaasida shareecada islaamka waa maqsad اlyusri waa maqaasid ugu weyn ayuu ka mid yahay diintan sideedaba waa sahal wax dhib badanba ma ahaba aad iyo aaday u fududtahay marka arinta ayada ahna in mabda laga dhigto oo diintan dadka aan lagu adkaynin waa wax lagama maarmaan a weliba khaasatan zamankan hadda dadka ay diinta ka cararayaan in diintii wax taagtaagan oo dadka mudi oo dhib badan oo cirka kaga soo dhici lagaga dhigo sax ma ahan weeyaan waana noo imaan doona axaadiis badan oo nabigaanu ku cadayna sala allahu alay slam arrintaa idinay sax ahayn oo diinta in dadka loo taysiiriyo loo baahan weyaan taysiirka diinta waxaa ka mid ah tacliim alcilmi cilmiga dadka in loo taysiiriyo ayaa ka oo ah. qofkii ilaahay subxana wa tacaala kitaabka qur-aanka baray tafsiirkiisa dadka inuu yasiro axaadiista nabigeena qofku wax ilahay ka bara inuu dadka yasiro fiqigii qofku ilahay ka bari inuu u yasiro naxwadii iyo luqa carabiya aaladii cilmilaalihi qofku ilahay ka bara inuu dadka yasiro oo hadafkiisuu noqdo dadkan si sahalla wax ku gaarsiiy arrinta ayada waxaa weeyaan waa mabda guud ahaaneed oo dhan walba qofkii xumaanta markaad ka reebaysa taysiir ugu reeb markaad wanaaga faraysa taysiir mxua ah, xanaf aan lahayn u far wahaakada xadiidka laba iyo lixdanaad can abi hurayrata waxaa laga wariy cabdiraxman sakhri dawsi can nebi wuxuu ka wari sal l slem waradia can abi hurayra qala wuxu yhi abu hurayra ina diina diinta alle yusrun waa wax aada u fudud walan yushhadda iskuma adkeeyo iskuma mxuu aha eh, mxuu ahaa eh, taagtaago addiina diinta axadun qof ilaa qalabahu diinta ayaa ka qaalib noqoto haddaad tidhahdo ani sanaad ayaan meel saari ood kadibna caawo o dhan taagnaato soonna meel baan saari oo maalinta o dhan muxuu ahay aad aad soonnaato adigunbaa dhici adigunbaa galaf dhihi ama qalab dhihi waxaa weeyaan lagama yaabo inaad diintan ka adkaato diinta unbaa ka adkaani ee fasadiduu wartoosiya oo qalooc ka ilaaliyo qalooc waxa u keeni kara laba shay ayaa ugu muhiimsan qofkii inuu ikhlaaskii meeshii ka baxa iyo inuu mxua mutaabacadii ariiqa nabigan inuu maray inuu meesha ka baxa haddii labada laga waayo marka toosnaanta meesha waa ka baxda weeyaan waqaaribuu wardhadhaweeye oo intaad kari kartaan qabto wa abshiruu waa bishaaraysto sideedaba ilaahay subxana wa tacala inuuna cadaabo ama xaraj nooga dhigo diintan uma keenin daha ma anzalnaa calayka alqur'aana litashqa qur-aanka inaad mxuu ahaa ku dhur darsato ood ku dhibaatooto laguguma soo dejin waa tiu rabbi le subxaana wa tacaala wa abshiruu war bashaaraysto jannaad helaysaan insha allahu tacala wastaciinuu war kaalmaysta bilhadwati aroor kallah iyo iyo warooxati caraabitaanka aad cibaadad u caraabtaan una kalahdaan waxaa weeyaan kaalmaysta iyo shayin qeyb iyo gobol oo min aduljati iyo habeen guurka ah weliba habeenka dambe saxarta wakhtiga saxarta kaalmaysta weeyaan saasuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali wasalem aqim salaata liduluuki shamsi إlى غasq الleyl وqur'aan الfjri ina qur'aan الfjri kana mashhuuda xadiidka saddex iyo lixdanaad can caaishata waxaa la wari zawji الnabiy radia allahu tacala ardaha الصidiiqa binti الصidiiq qaalat waxay tihi caaisha kaana rasul rasulka al sal slm idaa amarahum saxaabada hadduu fara amarahum wuxuu fari jiri min alacmaali acmaash wuxuu fari jiri maa yutiiquuna waxay karaan inta ay wadaan unbuu nabigeena fari jiri sala allahu alay waslam qaaluu waxay yihahdeen ina anaga nabi allow lasnaa ma nihin ka hay-atika xaaladaadoo kale ma nihin ina anaga lasnaa ma nihin kayaatig xaaladaadoo kale adoo kale ma nihin yaa rasuul rasuulka allow ina allaha alla weyne maxaa yeeley ina allaha alla weyne qad afara wuu dhaafay laka adiga maa taqadama xormaro min dembika dembigaaga iyo wamaa taahar wix dembmaray labadaba alla wuu kuu dhaafay ee annaga dembiilayaal ayaanahay adigana dembigaadi kii hore kii dambe waa la dhaafay fayaqdabu kadibna markaasuu nabiga caroon jiray xataa yucrafa ilaa laga garta alqadabu carada fii wajhi wejigiisa ayuu nabigu caroon jiray sal la alay slam kadibna uma intaa kadibna qul oo aclamakum idinkugu aqoonta badan bilaahi alla weyne ana ana weeyaan dab aanan lagu gubanin tarankiisa lagama leexda waa tii ladhihi marka ilmaha yaryar waad aragteen dabka ilaa ay ka dhadhimiyaan kama leexdaan marka qofka markuu ilaahay yaqaano subxaana wa tacaala ayuu awaamirta alla ilaaliya markuu alla yaqaano subxaana wa tacaala ayuu aad u cibaadaystaa markuu alla yaqaan ayuu carabkiisa dhowraa oo beenta iyo xanta iyo wixii xun oo dhan uu ka ilaaliya ilan alla ayuu yaqaanaa wamaa yantiqu can ilhawa cafwan maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid wuu ujeedaa in lagulagula xisaabtama wax kasta ood ku dhawaaqa markuu alla yaqaana iyo cilmigiisa u yaqaana markaas ayaad qofka allah subxana wa taala ka baqaa sidaa darteed nabigan wuxuu ley sal slam kan idinkugu cabsida badan oona alla idinkugu aqoonta badan aniga weyaan saasayuu nabigeen le sal alla alay slam marka inaan mxu ah wax fudfudaysta suuragal ma ahan xadiidka afar iyo lixdanaad n cumar waa lg abdulahi bn cumar haaab radi allahu taala an arda qal abdulahi bn cumar qaala rasu rasulka wuxuu yihi sal slm ina allaha allaweyne yuxibu wuxuu jecel yahay an tu'ta in lala imaado oo la isticmaala rukhaasuhu rusqayaalka alla aad bixiyey waxyaabaha alla aad fududeeyey sida aad u fududeeyey in loo bixiyo ayaa loo isticmaalo ayuu rabbi jecel yahay kamaa yakrahu sida uu nacaa an tu'ta in lala imaado macsiyatuhu macsiyadiisa waxyaabaha isaga in lagu caasiy keena in lala imaado siduu necab yahay ayuu rabbi wuxuu jecel yahay in muxuu aha markuu rukso ku siiyo aad qofka ruksada la imaada tusaale ahaan soonkii qofka hadduu musaafir ya ama xanuunsan yahay ilaahay wuxuu jecel yahay inuu qofka iska afura ood naftiisa cadaabin sida aduu necab yahay soonkii faradkugu ahaa adigoo caafimaad qaba inaad ka tagto saasoo kale ayuu nabigeena cadayna sala allahu alayh waali waslem xadiidka imaam axmed ayaa soo saaray waana xadiid saxiixa kii horan imaam bukhari ayaa soo saaray xadiidka shan iyo lixdanaad n cabaas waa l abdulahi bn cabaas ibn cabdilmualib ibn cami nabi sal ا slm qaala wuxuu yidhi abdullahi bn cabaas waradia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi abdullahi bn cabaas qaala rasul wuxuu yidhi sal slm ina allaha alla weyne caza qaalib ahay wajalla weynaaye yuxibu wuxuu jeclaya an tuutaa in lala imaado oo la isticmaalo rukhasuhu rukhsiyaalkiisa kamaa yuxibu siduu u jecel yahay an tu'taa in lala imaada casaa'imuhu faradyaalkiisa waxyaabahu waajibka ka dhigay in lala imaado siduu jecel yahay ayuu rabbi subxaana watacaala u jecel yahay waxyaaba ruska in lala imaado xadiidkan imaam ibn xibbaan ayaa waxaa weeyaan soo saaray fii saxiixihi wakadalika ayda adya almaqdisi fii axaadiid almukhtaar ayuu kusoo saaray sanadkiisna saxiix weeyaan xadiidka lix iyo lixdanaad can buraydata alaslami waxaa laga warin radi allahu tacala an arda qala wuxu uhi burayda kharajtu waan baxay daata yowmin maalin maalmaha ka mid ah lixaajatin xaajo io dan aan lahay ayaan u baxay weeyaan fa idaa waaba iyadoo ana aniga binabiyi nabiga yamshi u socda bayna yaday hortayda nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo hortayda socda umbaa markiiba bud igu soo yiri weeyaan fa ahada kadib nabigu wuxuu qabtay biyadii gacantayda ayuu qabtay fanalaqnaa waan tagnay tawaaduca nabigeena arka cala sala slam iyo xubiga uu qabay saxaabadiisa gacantu iska qabsaday ninkii namshii anagoo socna jamiican dhammaanteen anigii nabiga weyaan faidaa waaba iyadoo naxnu anaga bayna aydina hortanaga birajulin nin yusalii tukani yukiru aad u badiya arukuuca rukuucda iyo sujuud sujuudda naga horeeya oo sujuud iyo rukuuc badan aad mxuu ahaa ula imaana oo cibaadaysana oo salaad dukana weyaan fa qaala nebi nebig wuxuu yidhi sal slm aturaahu miyaad u aragtaa buraydow yuraai ninkan inuu istutusa oo nin mxuu ahaa dadka istutusa inuu yahay miyaa kuu muuqato faqultu waxaan allah alla wa rasuul rasuulkiisa yaclamu og saas ayaan ku idhi weyaan fataraka kadibna nabigu wuu deeyey yadii gacantayda min yadihi gacantiisu ka deeyey oo gacantii aan saad u hay ayuu deeyey uma intaa kadib jamaca nabigu wuxuu kulmiyey bayna yadayhi labadiis gacmood ee saa u kulmiyey fajcala wuxuu gudagelay nabigeena sal ll slm yusawibuhumaa inuu saas muxua u toosiyo ayuu gudagelay wayarfacumaa korna uu qaado oo kor uu qaaday saasuu kor ugu qaaday nabigeena sal slm wayaquulu kadibna uu yihahda nabigan uu yihah calayhi salat slaam calaykum waxaad daa'imtaan ood laasimtaan hadyan dhaqandiimeed qaasidan ee toosan calaykum dushiinna ha ahaado hadyan dhaqandiimeed qaasidan ee toosan ama dhexdhexaad cafwan calaykum dushiina ha ahaado hadiyan dhaqandiimeed qaasidan dhexdhexaad ah calaykum ha ahaado oo laazimo hadiyan dhaqandiimeed qaasidan dhexdhexaad ah calaykum hadiyan qaasidan fa inahu maxaa yeelay man yushaadda qofka diinta man yushaadda qof isu adkeeya hada diina diintan yaqlibhu diintan wuu ka qaalib noqoni oo qofka asagaa laga qaalib noqon ayuu nabigeena cadayna sala allahu alay waslam dhaqandiimeedka marka waxaa weeyaan salaadii habkaad u gudani iyo xilliga aad gudani iyo intaad ka gudani waa dhaqan cibaado ama muxuu ahaa hadyagaas waa dhaqan cibaadeedka dhaqan cibaadeedka loo dhihi kartaa weyaan xadiidkaas imaam axmed ayaa soo saaray sanadkiisuna waa saxiix weeyaan baabu diini nasiixa diinta alla waa nasiixa ayuu baabkan u baab yahay xadiidka todoba iyo lixdanaad can jariir bn cbdillahi waxaa la wariyey albajali qala wuxu uhi jariir baayactu waxaan kula ballamay rasuula rasulka ayaan kula banay kula ballamay calaa iqaami asalaa salaada ogitaankeeda faradka ah wa itaai zakaa zakada bixinteeda iyo wanusxi inaan u naseexeeyo likulli muslimin qof kastoo muslim inaan u naseexeeyo salaaddii garanay zakadani garanay waa arkaantii nusxiga muslimiinta ayaa lagu xijiyey lidaalika qofka muuminka ah adiga iyo asaga waxa idinka dhexeeya waa nusxi waa dembaabay god ayuu ka dhacay munkar ayuu la imaaday wuu kugu aflagaadooday dhibaato ayuu geystay wamaa ilaa daalika waxbuu dhacay wax buu xaday wamaa ilaa daalika yacnii munkar ayuu la imaaday wuxuu la imaaday muxuu ahaa bidca adiga dusha waxa kaa saaran waxaa weeyaan wannusxu likulli muslim qof kasta wannusxu likulli muslim laakiin walhiibatu likulli muslim ma ku jirtaa meesha abadan marka annaga waxaa naga dhexeeya xiriirka muslimiinta naga dhexeeya wanasu likuli muslimin qofka muslimka in loo nasaxay weliba waa noo imaan doontaa insha allahu tacaala eh, inaad weliba nusxigaas qofka la jeclaado oo insaanka dhanba lala jeclaado khayrka ayaa noo imaan doona insha allahu tacaala o xadiidka kale oo sideed iyo lixdanaad can tamiimi daari waxaa laga wari tamiimi daari waa taqaana waa saxaabigii dajaal soo arkay halka saxaabi oo inta dajaal la soo kulmay isagoo xabsi ku jira imaam muslim ayaa xadiidkaas soo wariyey xiran gacmaa ka kadibna dajaal oo mxuu ahaa eh, xirxiran oo jasiira dhex arkay isagoon muslim ahayn ayayna ku xambaartay arrinta inuu islaamo waxaa weyaan saxaabigaas weyaan radia taala arda xadidka dheer oo imaam muslimimaamusu uu soo saaray halkaa haloo doonta ana nabiya nabigana sal sl qal nabigana wuxuu yidhi addiinu diinta annasixatu waa nasixa qulnaa diinta alla yay nasteexa u tahay nasteexa iyo waxaa weeyaan liman yaa u tanamay allow wuxuu yidhi lilah alla weynay u tahay subxaana wa tacala maxaa yeelay diinta waxay leedahay alla keligiis ha la caabuda an icbudu llaha maa lakum ilaahin hayru saasay leedahay keligii la caabuda walikitaabihi kitaabkiisa oo in kitaabka la barta la rumay la akhriya daa'iman muxuu aha laga dhigta diinta faraysaa nasiixay u tahay walirasuuli rasuulkiisana in la rumeeyo in la raaca in la muxuu la tawqiiriya ay faraysaa in lagu saliyo sala allahu alay w slam wahaakada nasiixay u tahay walirasuulihi waliaimati muslimiina muslimiinta raggooda madaxda ay diinta alnasiixa u tahayo in la aeeco wanaag wixii lagu aeeca wixii xumaan looga naseexeeya nasiixa ugu tahay wacaamatihim iyo caamadooda dadkooda guud ahaantooda ay nasiixo tahay inay isu naxariistaan isu turaan inay isu dhimriyaan isxamanin isu naseexayaan iswanaajiyaan haakada isgarab galaan isdhiibin iyo xuquuq tirada badnayd oo nabigeen uu sheegay sal alla alay slam ay diinta alle faraysaa marka diinta alle khalqig oo dhan qabla daalika allah subxaana iyo kitaabka uu soo dejiyey iyo rasuulka soo diray iyo madaxdii ilaahay subxana wa tacala madaxnimada u dhiibay ama weyn ha noqoto mid yar ha noqotee iyo muslimiinta guud ahaanba nasiixay u tahay weeyaan baabun almuslimu qofka muslimka iyo almuhaajiru qofka muhaajirka oo haajiray waxay kale yihiin ayuu baabkan u baabiya xadiidka sagaal iyo ama wax isku yihiinba can cabdillahi bni camr waxaa la wari bn caasi radia allahu tacala canhuma akharu saxaabati rasuuli lah sal slam ahdin alxadiid axaadiista nabigana sal slm ragga ka qaaday oo xaadiista ka ururiyey ninka ugu badnaa weyaan bishahaadati raawayat alislaam abu hurayra ayaa wuxuu leeyahay qof iga axaadiis badnay oon cabdullahi bin camr caasi ahayn ma jiro weyaan maca dalik haddana abu hurayra ayaa ka axaadiis badan inta haddana soo gaartay saas weyaan maxaa yeelay fa inahu yaktub walaa aktub abu hurayre wuxuu leeyahay cabdullahi bin camr caasi qoraal ayuu samayn jiray axaadiista nabigan uu qori jiray calayi slat slam anigana nin wax qoro ma ahayn saxaabigaas waa ninkii soonka iyo salaadda inaasan kala joojinayn muxuu ahaa ku dhaqaaqay oo guurki inuu ka taga ku dhaqaaqay oo waxaa weeyaan eh, cibaadada habeenki inuusa saaxanaynin wamaa ilaa dalika markii dambe nabigan ala sl uu edbiyo oo lagu yihi maya saha si aad kari kartun la imaw intaas tirada badan lagaama rabe saxaabigaas cbdullahi bn camr caasi radi allahu taala anhu maa nabig wuxuu ka sal sl qal nabigan wuxuu yidhi almuslim qofka muslimka man weeyaan salim ka badbaad ay ka badbaadaan almuslimuuna muslimiinta min lisaani carabkiisa iyo yadii gacantiisa carabkiisa kuma dhibaatay muslimiinta ama qabiil ha oo weyn amaba dad magaalo degan ha noqdeena ama dad ay syaqaanaan ha noqdeena ama tuulo fulan ha noqdeena ama koox fulan ha noqdeena carabkiisa wax ka badbaadayan muslimiinta sidoo kale gacantiisa inuu ugu geystana ama qoraal wax uu ka qoray ha noqoto amaba dharbaaxday ama dil ha ama xaditaan ha noqoto ay ahataba gacantiisa muslimiinta ay ka badbaadaan weyaan qofka muslimka almuslimu qofka muslimka man weeyaan salima ay ka badbaadaan almuslimuun muslimiinta min lisaani carabkiisa wayadihi gacantiisa walmuhaajiru qofka muhaajirka oo haajirana man hajara qofka haajira weyaan maa naha allahu canhu alla wuxuu diiday qof ka hajir ayaa muhaajir la yihahdo xadiidka imaam bukhaari ee soo saaray xadiid toddobaatanaad can abi hurayrata waxa radi allahu tacala canhuma canhu sakhri dawsi waad garanaysaan abi hurayra qisasiisa waa badan yihiin kamid ka hooyadiis ayaa gaal lahayd kadibna inay soo islaamtana way diiday aad buu diintu muxuu ahaa xoog u saar soo islaamta way ka diiday weliba maalin maalmaha ka mid ah waxay maqashiisay cay aad u xunay nabigeena alai sl ku caynays asagoo aad u murugsan ayuu nabigu yimid alayhi salaam arrinta ayuu u sheegay markaasaa wuxuu nabigeenna yidhi allaahuma hdi ummi abi hurayra ilaahayo abi hurayra hooyadii soo hanuuni wuu ka soo tagay isagoo murugtuley sidii hayso kadibna guriga ayaad soo gaaray markaad imaaday ayaa wuxuu maqlay biyi shubankood biyo dhaqdhaqaaqood iyo shubankood ayuu maqlay hooyadii waxay ku tiri markay bannaanka joog ha soo gelin way qabaysatay kadibna tawxiidka ayay qabsatay radia allahu tacala wa ardaaha abi hurayre marka aad iyo aad buu diintan ugu dadaalay nimin mustashriqiin la yihahdo oo muxuu ahaa gaala ahoo diinta islaamkan aad u bartay iyo kuwo iyaga muxuuaha dabadhilif u ah oo abuurayan la yihahdo tiim noocaasa ayaa shaqo ka dhigteen oo inay caayaan wax ka sheegaan oo yidhahdaan nabiga wuxuu la jiray calayhi sala slaam inuu muxuu ahaa axaadiis badan buu ka dejiyey oo muxuu aha wadaacyuu ahaa waxyaabaan aan loo joogin ayay galeen weyaan calayhim min allahi maa yastaxiquun waxay mudan yihin allaha ka abaalmariyo ninkaas saxaabiga abu hurayra qaala wuxuu abu hurayra waa ninka axaadiista nabigeena intuu na gaartay ugu badan inta warisay qal wuu yh abu hurr qala rasul rasulka wuxu yhi sal slm almuslim qofka muslimka man salima almuslimuuna muslimiinta qofka ay ka badbaadaan weyaan min lisaani carabkiisa wayadii gacantiisa wlmuminu qofka muminka ana man aaminahu naasu dadka qofka ay ku aaminaan weyaan ama u ammaangeliyo calaa dimaa'ihim dhigagooda iyo wa amwaalihim maalkooda dhiigoodan u badbaadiyo oo u nabadgeliyo maalkoodana u badbaadiyo weyaan xadiidka imaam tirmidi iyo imaam nasaa-i ayaa soo saareen fii sunanayhima waana xadiid xasanun saxiix weyaan xadiidka kow iyo todobaatanaad an anas malik waxaa la wari khaadimi rasul lah sal slm nabiga ayuu toban sana ukhidmeeyey weligiis muxuu nabiga muusan canaanan ninkan ninkan nabiga cala sl slam wuxuu leeyahay imuusan canaanan nabigeena calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi anas bn malik qaala nabiga wuxuu yidhi sal l slem almuminu qofka muminka man weyaan aaminahu ay ku aamina annaasu dadka man aaminahu qofka aamina annaasu weeyaan wlmuslimu qofka muslimkana man salima almuslimuuna qofka muslimiin ka badbaadaan min lisaani carabkiisa wayadii gacantiisa walmuhaajiru qofka muhaajirka man hajara asua xumaanta qof ka haajira ayaa la yihahda weyaan waladii alih baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadii gacantiisa ay ku sugan tahay laa yadkhulu janata jannada lama gala cabdun adoon oo laa ya'manu jaaruhu jiraankiisuusan ka ammaan noqonaynin uusan ka mxuu ahaa ammaan ahayn bawaa'iqahu sharyaalkiisa bawaa'iq waa jamcu mxuu sharayaalkiisa qofka mxuu ahaa aan laga badbaadaynin janno alla ma gala ayuu nabigeena cadayna sala allahu alai waslm wuxuu ku dhaaranayaa rabbiga abuuray oo naftiisa nabi maxamed naftiisa ay gacantii kusugan tahay rabbigan subxaana wa tacaala jannada alle qofkii jiraankiisa uusan shartiisa ka badbaadaynin ma gala ayuu nabigeena cadayna sala allahu aleyh ali waslem xadiidka waa xadii imaam axmed ee soo saaray sanadkiisuna waa sharti imaam muslim baabun qul waxaad tihahdaa aamantu biاllah baabkaas ayuu baab weya arintaas qul waxaa tirada aamantu waxaan billaah alla weyne waa xadii qayb ka mid ah xadiidka laba iyo sufyan bn cabdillahi haqafi waxaa la weri taala anu arda qala wuxuu yihi qultu waxaan ya rasul rasulka allow qul waxaa tirada lii aniga fi lislaami islaamnimada qowlan qowl io hadal ii sheeg oo idhah laa as'alu aanan weydiinayn canhu xaggiisa qof bacdaka adig kaa dambeeya hadal aanan gadaasho cid weydiinaynin nabi alla un ku dhego hadalkaas ii sheeg weeyaan islaamnimadana ku tacalluq ku saabsan qala wuxuu qul waxaa tirada aamantu billah alla ayaan rumeeyey oo tawxiidka la imaam laa ilaaha ila allah la imaam weeyaan kadibna fastaqim toosnow ya fastaqim jidka alla ku toosnaaw salaadaadi soonkaadi zakadaada xajkaadi mucaamalaadkaada khalqi alle mucaamalaysa cibaadaadkaada kale kulli mid toosan ha noqoto weeyaan baabun maa yuxibu linafsihi xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi weyaan ilaa qofka naftiisa waaad la jecel nafta walaalka kala jeclaado xadiidkaas macnahaas lah ayuu baabkan u baab yahay iyo in soo hoosgelaysa xadiidka saddex iyo anas waxaa lagu weri maalik radi taala arda an nebi wuxuu ku uri sal slm qala anas oo iimaan lagama hela xataa yuxiba ilaa uu kala jeclaado liakhiihi walaalkii muminka maa yuxibu wuxuu la jecel nafsi naftiisa weyaan baad naftaad la jeceshay walaalkaa la jeclow cilmi ayaad la jeceshahay walaalkaa la jeclow awlaad ayaad la jeceshay saalixiin oo la jeclow khayr janataada jecesha walaalkaa la jeclo muslimiinto dhan inay janno galaan markaad leeda allahuma kfir lii waadqilna aljanna waalmuminiin waalmuslimiin halkaas lamar weeyaan halkaas lamar oo ha u hadalka asaga ah amaba alla inaad muslimiinta janno u weydiiso muslimiinta inaad awlaad saalixiin u weydiiso inaad muslimiinta khayr u weydiiso inaad muslimiinta maal xalaal u weydiiso inaad muslimiinta caafimaad u weydiiso inaad muslimiinta caafimaad ilahay u weydiiso subxaana wa tacaala ha u inaad kuwaas meesha soo gelisa kuwaadi yaraa in lagaa taabana ha u malaynin balbilcags waxa waxaa malag ayaa taagano walaka bimil ayaa lagu leeyay inta ad ah, u baridi ayaa ayagan lagu siinaya marka inay kaa nusqaamin ha umalaynin oo dadkii biniaadanka ay wax laga doonay weligaa maskaxda tahay kusoo dhicin weyaan oo markii ay dadka ay dad badan u yimaadaan dhihi jira war lama gaar iska taga saas meesha ma taalo ilaahay subxana wa taala khasaaintiisa iyo bangigiisa ma dhammaado wuuna buuxa weyaan mana diida mana diida rabbiga subxaana wa tacala xadiidka afar iyo toddobaatanaad wa canhu lagu anas malik radi taala arda can nabiy nabiga wuxuu kari sal sl qaala nabigeena wuxuu yidhi laa yuuminu marhum axadakum midkiin xataa yuxiba ilaa uu kala jeclaada lilnaasi dadka kala jeclaada maa yuxibu linafsihi naftiisa ilaa wuxuu la jeceliy dadka la jeclaado gaaladii xataa soo geliya ikhwaani fillah gaaladii ayaa soo geliyo naftaada maxaad la jeceshahay inaad iimaan hesho inaad naar badbaado dadkan ninkan gaalka oo meesha taagan linaasi waa arka waa inaad ilaahay mxuu ahaa aad la jeclaata inuu islaamo sidaadoo kale sidaadoo kale inuu islaamo ood sidaadoo kale salaad u tukada ood qur-aanka u barto ood jannadii aad adiga aad ilaahay ka baryeysay inuu ilaahay siiyo waa la jeclaata xataa yuxiba linnaas walarka laa yuminu marhum axadukum midkiin xataa yuxiba ilaa kala jeclaaday linaasi dadka maa yuxibu wuxuu jecel linafsihi wa xataa yuxiba almara qofka ilaa uu ka jeclaado ood mxuu aha jacayl rasmi u qaado laa yuxibu usan u jecleen ilaa lilaahi caza wajal alla dartii waxaan ahayn mooyane alla dartii mooyane wax kale usan u jecleen waa tii aan soo marnayo kuraastii kuraastii muxuuah la goosanay tigidhadii la goosanay oo ahaa todobada tigid oo weliba muxuu halka tigidna hal qof aan ahayno kumanaan iyo malaayiin ay goosan karaan maxaa ka mid ahaa warajulaani taxaabaa fillaah ijtamaca caleyh watafaraqa caleyh laba qof oo ilahay dartiis jeclaadeen ku kulmeen jeceylkaas kuna kala tageen taaswto nabigan u nocday sal l sl marka inaa muslimiinta dhan jeclaat maay kaa waxay kaa dhibi sheeg isku qole nihin waxba ay kaa gelin qabri kulama gelaay isku magaalo ma nihin isku luqad ma nihin isku jinsi ma nihin isku muxuu ah haakada waxba ha dhihin isku meel kamada shaqayna mumin hadduu yahay waan jeclahay marba qof mumin hadduu yahay huwa xabiibi wa huwa ahi nacam ayib isnaaduhu saxiixun calaa shardi shaykhayn imaam axmed ee xadidkana soo saaray weyaan xadiidka han iyo todobaatanaad canhu waxaa la wariyey anas bin malik radi allah ta an arda nabi nabig wxuu kure sal slm qal nabigan wuxuu yidhi la jecel nafsi naftiisa min alkhayr khayra weyaan xadiidkana ibn xibbaan ayaa fii saxiixi kusoo saaray adya almaqdisina fi axadiid baab almunaafiquuna wa sifaatihim munaafiqiinta iyo sifaadka ay leeyihin ayuu baabkan u baab yahay munaafiqiinta iyo sifaadka iyo calaamadaha lagu garto iyo sumadaha ay leeyihiin ayuu baabkan u baab yahay xadiidka lix iyo todobaatanaad can abi hurayrata waxaa laga wari cbdiraxman sakri dawsi can nebi wuxuu ka wari sal sl qal nabigana wuxuu yidhi aayat almunaafiq qofka munaafiqa calaamadihiis lagu garto alaaan waa saddex weeyaan idaa xadaa hadduu sheekeeyo kadaba been buu sheegi faikudiru imaani been ayuu mxuuha kasii dayni facebook ayuu geli been ayuu mxuuha ka buuxini wamaa ilaa dalika waidaa wacada hadduu yabooha ood ballan qaadana akhlafa ballantii wuu ka baxaa weyaan waidaa tumina haddii la aaminana khaana wuu khiyaamaa weyaan ciyaada bilah xadiidkan waa xadiid muttafaqun calayhi ah wazaada wuxuu ku kordhiyey fii riwaayati limuslim riwaayad imaam muslim muxuua uu soo saaray wain saama haba sooma wasallaa ha tukada wazacama haba sheegta anahu muslimun inuu asaga muslim yahay waa munaafiq saasuu nabigan cadayna sala allahu alayh waslm calaamadii munaafiqnimada waa laga helay xadiidka todoba iyo can abdillahi bn camr bn caasi radi allahu taala an nabi nabig wuxu ka wari sal sl qala nabigan inuu yidhi arbacun afar man kuna qofka ahayd fiihi gudihiisa ay ahaato oo laga helo kaana wuxuu ahda munaafiqan munaafiq khaalisan barax tiran munaafiqan biyi ismarinin oo munaafiq cadda ayuu ahaadaa weyaan waman kaana qofka ahaata fiihi isaga khasratun tilmaam oo minhuna afartaa ka mid ah kaanat waxaa ahaata fiihi gudihiisa khasratun tilmaam iyo sifa iyo calaamo oo min anifaaq munaafiqnimada xataa yadaca ilaa iskaga taga o tan koobaad tariya ida tumina haddii la amina khaana dadku khiyaama waidaa xadaa hadduu sheekayna kadaba been buu sheegi waidaa caahada hadduu dadka la ballamana qadarab uu ballanfuraa ballanta ayuu ka baxa waidaa khaasama dadka hadduu la murmana fajara faajirnimo ayuu la imaano oo muxuu ahaa jiray waxaan jirin waa isku daraya rag iska celin iyo rag ka baqitaan iyo muxuu aha marka ama rag iska riixitaan waxaa tiradaba arrinta ayada marka waa arrimo khatara ammaanadii waad arkaysaan maanta yaad wax la shirkoobaysaa maanta qofkii kun doolar haysto oonan waqti heli karin uu kunka doolar muxuu ku barbaarsado yuu u dhiibani qofku u dhiibta isaga ayaa jeebku ridani man akhada amwaal naasi yuriidu adaa'aha adda allahu canhu waman yuridu waman akhada amwaal naas yuriidu itlaafaha atlafahu allah marka kunkii doolar oo qofki aad u dhiibto qofkii markii ay soo gasho khalaas berigii la soo qaxay <laughs> soomaalida soo qaxeen eh, sagaashan iyo kowdii iyo ayaamihii ayaa dadkii qaar waxay wateen xoolo ayay wateen dadki imaaday qaar ka xoolo ay wateen dadkii loo dhiibi marka qaarkood waxaa warar laga soo noqila ay jireen nin hebela lacag soomaaliya soo gashay lacag soomaaliya yacni lacagta ammaanada loo dhiibtay dadkii imaaday moogtahay had sida wax loo fahmay alxamdulillah iyaga hadda qolyihii waa la dul oo xaggaa looga gudbi dadkii loo imaaday dad ammaano badan way jireen oo dadka soo dhaweeyo laa shaka laakiin mid midda imaan xumaa waa ku jira dadkii marka hebel lacag soomaaliya soo gashay guryu dhisanaya baabuur wata warwaaside lacag soomaaliya soo gashay lacag somalia so gash maxay tahay qofbaa muxuu ahaa u dhiibtay oo ku aamintay kadibna xoolihii ayuu ku takrifalaya qofkaana dee sharci ma haysto dalkii muxuu ahaa ma dacwoon kara waba ma qabsan kara wamaa ilaa dalika wuxuu ka faa'idaysanaya qurbadiisi iyo miskiinnimadiisi iyo qaxootinimadiisi ka faa'idaysanaya marka waxaan kala jeedaa haddana maanta way taagan mid soo qaxay mid lagu soo qaxay iyo mid muxuu aha weyn mid yar ammaana daradii dhibka ay dadka ku hayso nasal allaha asalaam walcaafiya xaalad adag ayaa la maraya idaa tumina khaan wuu khiyaamaya waidaa xadaa kadab fadhi kudirir ya fadhi kudirir waa taqaanaan hadda beryahan waxaa soo baxay facebook kudirir oo been qofki been ayuu qori beenta ayadeed ayaa mxuu ahaa wuxuu leeyahay lasii sheergaray oo halasii wadaaga isaga ayaa wuxuu leeyahay waxaan rabaa in beentii ay ii faafto si waxaa weeyaan lii cadaabo oo halkan liiga jeexinta lii qaato muxuu ahaa toori iyo midi qaato iyo mxuu aha bir laaban halkaa lii gaarsiiyo dhanka kale saa liga yeelo ilaa qiyaamada ay ka dhacdo saasaan rabaa beenta ii faafiya ayuu leeyihi ilan qofki saas samey nabigan wuxuu alay sal l in baladaad lagu samayn sooma xadiidkii ahaa qofkii beenta sheegi ilaa ay aafaaqda ka gartay dhan walba ay u baxda sooma beenta ayuu halkaas kala dhici weyaan waidaa cahada qadar dadka markuu la ballamana ballantu ka baxaya annaga waxyaaba aanan la filaynaa khatara lagu jiraa maxay tahay hadda aan ballanno berri laba saacdaysu nimaan haddii aan dhahno ka warama soo ballan maaha berri nin wuxuu imaanayaa laba sac iyo rubac soo ma laba sac iyo rubac uu imaanayaa ballan afrikaan ayaa la yidhaha soo ma sacuudigana waxay dhahan daqiiqa sacuudiya qof baa kuusoo gala wuxuu ku le daqiiqa walla daqiiqa abqaaqa daqiiqa hal daqiiqa ayaan u baahan marka ama qofkaana daqiiqad la hadla uu ku leey daqiiqada ulama jooda muxuu aha lixdanka daqiiqa ulama jooda waxaa laga yaabaa saacad inuu kaa haysto qofka ood kaa wato marka waa been sax maaha arrinta ayada waxaan kala jeeda marka ballanta in la ilaaliyo qofka xilliga aad kula ballantay laga soo hormara waa lagama maarmaan arrinta ayada ahna diin la-aan dadka dhigaysaa dadkii wadaadada ahaay ayaga la rab lagu daydaa laga yaaba inuu iska soo daha oo labadii saac iyo barkii laba sac lagu ballam inuu laba sac bar iska imaado dira laba sac maamaline maxaan soo dahay nus saacan soo dahay oo idaa mxuu qadar soo sooma gelaysid arrintaana balaad loo eego loo eego weyaan waidaa khasaba fajar haddii marba qofka inaan rag iska dhicin ay imaadana wax haba yaaraatay u kala muxuu ahaa kab iyo kitaab uma kala dunaanaysa weyaan qofka marka waa arrin khatara munaafiqnimada khaaliska ah oon biyaha isku daarin waxyaabaha lagu gaara taasaa ka mid a ah marka aan iska ilaalina aad in ah looga taxadiro qofka markuu hadla xitaa hadalkiisa ha ka soo noqda hadalka mararka carabka kula taraarixi waad la yaro gudbi markaad gudubtood aragta hadalkii guud ahaan waxaad leedahay su-aal ahaan waxbaad sheegi waxaad leedahay berigii siddeetankii iyo kowkii ayaa arrinta ay dhacday waad shakini marka agagaarka sideetan iyo ko gisaadha marka wixii takmiinku samey oo wixii ama sideetan iyo labadi noqoto ama sideetanki ha noqoto tusaale laakiin wixii adoonan hubin hadhihin sideetankii weligaa marka waxyaabaha aadan hubin oodan weel kugu qornayn ama aadan sidii aad magacaad u taqaanaad u aqoonin saas muxuu ahaa jimle oo muxuu ahaa siddeetanka agagaarkeedii iyo muxuu aha labada agagaarkeedii iyo laba kun ah, waqtiyada saas dhah agmarmar waxba muxuu ahaa mid cayimin marka naftaadii waxay noqonaysaa waxaad ku tarbiyayso oo tarbiya kuu noqotay ay noqonaysaa weyaan haddii aad rabtana tabcan dhib maba laha marka iyada xadiid sideedii toddobaatanaad toddobaatan iyo sideedaad can abi hurayrat waxaa laga taala anu arda ana rasul rasul sal slm qal nabigan wuxuu yidhi maal mumini qofka muminka tusaalihiisa maalu mumini qofka muminka tusaalihiisa ka maali khaamati zarci beeraha amaba beerta tiirkeeda amaba muxuu ahaa qarinkeeda taagnadiisoo kale waa beerta galeyda iyo muxuu ahaa masagada caadiga oo baxaysa iyo waa iska taqaanaba hal aad u badan maaha waa tiirkiisoo kale yafiiu wuu leexdaa waraquhu caleyntiisa dhanbay u leeataa way leexataa weyaan o yafiiu waxaa leexda waraquhu caleynkiisa ayaa leexata min xayu atatha riixu dabeesha dhan kasta ugu timaada tukafiuhaa way leexinaysaa waa wax iska tabardarano dabeesha dhankaan ugu imaada saas ay u seeini hadday dhankaan ugu imaadana saasay u seexinaysaa waa abuurka amaba mxuu aha beeraha iyo masagada geedkeeda taagan waidaa sakanat haddii ay xasishana ictadalat waa iska toosaysaa oo haddii ay mxua dabeesha meesha ay ka tagto waa iska toos marka hore dhulkay gelaysaa kadibna waa iska toosa istaagi wakadalika almuminu qofka muminkaana yukfau bilbalaa balaayooyinka imtixaanada ayaa lagu leexiyaa mar intaa loo ridi mar intaa loo ridi waayahay kadibna iska soo kacaya waa ka soo badbaadaya weyaan wamalu kaafiri qofka gaalka tusaalahiisana ka maal arzati geedka arzaha loo yaqaano waa geed aad u mxuu adag weyaan samaau waa weliba geed aad u adag weyaan shadiid waa muctadilatun samaau mid mxuu adag wa muctadilatun weliba toosan waa geedka isaga arzadaas xataa yaqsimaha ilaa uu mxuu ah ka gooyo ood halmar ka tuura allaahu alla weyne idaa shaa goortuu doono hal mar unbaa dabayl inta loo keenaa xididaha loo rujini kadibna geb kicitaan dambe ma lahan weyaan qofka gaalka marka waa noocaas qofka muminka ahna masaa'ibtaas ku dhacaysa ayaad la qabsadayoo marna intaa u ridi marna intaa u ridi waa sabri waxaa weeyaan allow barye wama ilaa dalika dembigiisa lagu baabi'ina laakiin qofka gaalka waa la bulaalinaya hal mar ayaa markii la qabto ina allaha la yumli liaalim xataa ida akhadahu lam yuflitu alla qofka daalimka uu kaadinaya oo muxuu ahaa eh, dibbaa loo dhigi markuu rabbi subxana wa tacala qabtana ma badbaadiyo wa fii lafdin walafdu muslim muslim lafdigiisana ilaa xadiidka mutafaq ayuu ahaaye maal mumini xadiidka mutafaq u ahaaye maal mumini qofka muminka tusaalihiisa ka maali zarci abuurkao kale waa laa tazaalu riixu dabasha kama zuusha tumiilu inay leexiso walaa yazaalu muminu qofka mumin kama zuula yusiibuhu lbalaau balada inay asiibto wa maal munaafiq qofka munaafiqa tusaalihiisana ka maali shajarati larzi geedka arsiga loo yaqaano waa geedahan weyn oo muxuuha ah quracda ah, amaba geedahanka aad ku weyn weeyaan hay laa tahtazu ma dhaqdhaqaaqdo oo waxaa weeyaan inaad jiraddiisa ay dhaqdhaqaaqdo suuragal maahan xataa taxtasida ilaa xilligii dhulka lagu daraayey oy dhacaysay oo la goynayay laga gaaro weeyaan xadiidka sagaal iyo toddobaatanaad macnaheedu waxaa weya qofka munaafiqa ah waa la qofka gaalka waa la bulaalinaya haakada muminkana masaaib badan baa la marin dembigiisa lagu baabi'inaya saas ayuu nabigeena kala jeeda sala allahu alay sida muuqato xadiid sagaal iyo ibn cumar radi allahu tacala anuma an nabi waxa uu ka wariy sal slm qal nabigen inuu yidhi maal munaafiq qofka munaafiqa tusaalihiisa ka mahali ashaati waa neef arig oo kale alcaa'irati ee yeryeeraysa oo iska dhadhawaaqayso amaba u kala ordayso bayna alhanamayn labada ari dhexdooda taciiru way u ordaysaa maratan hal mar wa ilaa haadihi arigaana way u dhawaaqaysaa oy u maratan laba ari foof ari ah iyo foof oo ari ah taqriiban dhexdeeda ari oo joog waa marka mar arigaas ay u ordaa oy u qaylini u dhawaaqaysaa markii ay ku dhawaataan haddana waa soo ordi hakada marka dhanba ma munaafiqa marka marna muslimiinta ayaa dhex jooga oo waxaa weeyaan almanakum macakum ay la taagan yihiin markii ay gaalada muxuuha marna gaalada ay u alam nastaxwid calaykum wanmnackum min almuminiin halkaasay la taagan yihiin marka iyaga meel ay ku sugan yihin lama arko weyaan laa ilaa haulaai walaa ilaa haulaa kuwaana lama jiraan kuwaana lama jiraan inkaar waxay ku dhacday wayn balaaqabooyina laakiin asalkooda iyo waxaa weeyaan mxuu dhammaadkoodana fi darki اlasfali min annaar waxay gaaladii way kasii hoos marayaan weyaan ciyadan bilah wandur waxaad eegta ayuu imaamka leeya xafidahu llah xadiidka saddex boqol iyo sideed iyo sideetanaad fii kowni hana gabagabadii kitaabkii nagu dhowey sheekha xadiidka saddex kun iyo toban boqolmuxu sideed sideetanaad fii kowni hanaa'i ammaan la ammaano cala sultaani la ammaano min anifaaqi dadka madaxda in ammaan loola istaago maanta laba iyo toban kun muxuu ahaa madaxa laga saaro subag oo muxuu aha koofi weyn maanta laba iyo toban kun loo taagtaago inay arrin fiican ahayn oo munaafiqnimada qayb ka mid ay tahay ayuu muxuu ahaa xadiidkaas ka warramaa nin saxaabada ka mid ah ay hadalkaa ku warramay xadii saddex boqol iyo sidoo kale waxaad egtaa saddex kun sagaal boqol iyo baabu alkhawfi min annifaaq munaafiqnimo in laga baqa oo saxaabada ay ka baqi jireen salafka ay ka baqi jireen annagana saas ay laasim tahay ayuu baabkan u baabay xadiidka siddeetanaad kha ayaa qoran ma aragtaan kha weliba qalloocsan ma ahan waa kha fidsan macnaheeda maxay tahay ah. kha naam ya mucallaq axsanta waxaa weeyaan xaadiista bukhaari u wariyey oo saxiixiisu lagu tiriyey ma ahan mucalaqaat اbukhaari ayaa la yihahdaa bukhaari suu iskaga socday wuxuu leeyahay qaala abuu hurayrata radia allahu canhu muxuu ahaa kadibna abu hurayra warka soo naqlin amaba wuxuu le qaala rasuulu lahi sal la alay slam isagoon sanadkii xadaana alqacnabi isagoon soo marinin ay toos muxuu ahaa wuxuu u imaanayaa saxaabigii amaba nabigeena sal slm mucalaqaat albukhaari ayaa la yihahdaa shardiga imaam bukhaari kuma jiraan marka xadiiska asaga sayaxay noqon karaan axaadiista ayada waxay noqon karaan axaadiis eh, xasan ah axaadiis waxay noqon karaan shardiga bukhaari waxay noqon karaan shardi muslim shardi hayrihima ah mararka qaar axaadiis ay muxuu ahaa daciifay noqon karaan inta badanna markuu qaala iyo leeyahay inta badan waxay u badan yihiin saxaabiga famaa duunahu saxaabada iyo inta ka hooseysa ayaa hadalkaas u badan weyaan inta mucalaqaadka bukhaari ya xam hadduu isku qabto waa imaam axmed kaas imaam axmed weyaan kaas imaam axmed waa kaas bukhaari shuqulku ma laha ayib qaala ibraahim ataymi ibraahim ataymi oo waxaa weeyaan salafkii ragga ahaa taabiciinta raggooda yaryar ka mid ahaa aad iyo aadna mxuu axaadiista nabigeen wax badan wariyey aadna loogu yaqaana xagga cilmiga ayaa wuxuu leeyahay qaala ibraahim ataymi wuxuu yidhi ma caradtu umaanan bandigin qowli qowlkayga iyo hadalkayga calaa camali camalkayga uma bandhigin ilaa haddii aan u bandhiga khashiitu waxaan ka baqay an akuuna inaan ahda mukadiban mid nabigaba beeni calayhi salaatu wasalaam oo allaba beeni inaan ayaan ka baqa weyaan maxaa yeelay hadalkan ku hadla iyo ficilkayga ayaan islahayn ibrahim taymiya sidaa anagaba naga warrama marka allah mustacaan wa qaala ibn abi muleyka cabdiraxmaan ibn abi muleyka ayaa wuxuu leeyahay adragtu waxaan helay alaaiina soddon oo min asxaabi nabi nabi saxaabadiis ka mid a ah, kulluhum dhammaantood yakhaafu wuu baqaya annifaaqa munaafiqnima igu baqaya nafsi nafsi ugu baqaya maa minhum ayaga ka mid maahan axadun qof oo yaquulu inahu isaga calaa iimaani jibriila jibriil imaankiisa ayuu leeyahay iwa mikaaila mikaail imaankiisa ayuu leeyahay mid aha kuma jirin saxaabada nabiga sal slm xataa kuwa jannada lagu bishaaray naafaqa xandala ragga la soo istaagay oo abubakarna u lahaa waxaa weeyaan annagana saasoo kale ayuu dhihi jiray wa yudkaru waxaa laga sheega canxasan basri ayaa waxaa laga soo sheegaa inuu yidhi maa khaafahu kama baqa munaafiqnimada ilaa muminun mumin mooyane walaa aminahu kama amin noqdo munaaiq munaafiqnimada ilaa munaafiqun munaafiq mooyane sidoo kale wandar waxaad eegtay ayuu kuleeyahy xadidka laba kun iyo laba boqol iyo todoba xadiidu xandala naafaqa xandala yaa rasuul lahi xadidka ataqani sal ly slm isna eeg ayuu kuleeyahay baabu lbeycati beycada oo nabigan lala ballamo calayhi salaatu wasalaam iyuu baabkan u baab yahay xadiid kow oo muxuu aha islaamnimada lagula ballamo lagula ballamo weyaan xadiid kow iyo sideetanaad can cabdillahi bn camr caasi radi allahu taala anma qala wuxu abdulahi bn camr jaatu xatimad umaymatu gabadhaas ayaa timid saxaabiyadaas radi allahu taca anu ardaha ilaa rasul lahi bay u timid sal slm tubaayicuhu iyadoo kula ballamaysa cala ay kula ballamaysaa weeyaan fa qaala nabigaan markaasaa wuxuu yidhi ubaayicuki waxaan kula mubaayiconaan kugala ballamaya calaa an laa tushrikii inaadan la wadaajinin billaah alla weyne shayan waxna walaa tasriqii aadan waxadin walaa tazni aadan dinaysanin zinada xataa jaahili way ka santaagi jireen lidalika nabigeena sala allahu alay waslem markuu la mubaayaconay hind bintu cutba islaamnimadood kula mubaayaconay ood soo maray walaa tazni uu soo maray way booday waxay tihi awa tazni alxura yaa rasuulla rasuulka allow naag xura miyaa zinaysata way aabda ula yaabtay qof naag xura addoon iyo waxa waa laga yaabaa laakiin addoonta laga hadla dabcan midabna ma ahan timana ma ahan addoonnimada waxaa weya waa tii sharciga ahayd weeyaan awa tazni alxura qof xur ah miyaa zinaysad bay ula yaabtay walaa tazni inay zinaysanayn walaa taqtuli inaadan dilaynin waladaki canugaada walaa taati aadan la imaanin bibuhtaanin been abuurasho oo taftarinahu aad been abuuranays bayna yadayki gacmahaada iyo warijlayka rijlayki labada lugood hoostooda aad ka abuuranayso been adiga aad mxuu ahaa isku aadisatay aadan la imaanaynin walaa tanuuxi inaadan meydka markuu dhinta aadan mxuu ahaa baroor diiq aadan la imaaninood mxuu aha qaylinaynin weyaan walaa tabaraji aadan soo bambaxaynin tabaruj aljaahiliyat اluulaa jaahiliga hore si ay u banbixi jireen oo xijaab iskaga turi jireen oy bannaanka muxuu ahaa u socon jireen aadan u samaynaynin weyaan annaga hadda maanta tabarujkaa nagu bilowday muxuu ahaa waxaan soo marnay xaalad xijaab uusan jirin oo guntiina dhinaca bidaxda ama midig meel ay noqoto bannaan la xiran yahi mana fogeen waxaad u dhawaay ahayd ilah baa naga soo bixi subxana watacala dirac ayaa la soo maray dg iyo jabuuti iyo tim nooca la soo maray kii ilahay baa naga soo bixi subxana wa tacaala muxuua laga soo gudbay xijaab weyn oo culus ayaa lasoo maray oo dhiiqada nairobi gabdhaha ay hal muxuua dhudhun ku jiidi jireen ayaa lasoo maray maantana waad arkaysaano gabdhihii horta qof madooba kuma jirta waxaan uma leeyaha beryaha dambe soddonkaa sanoo dambe gabdhihii soomaaliyeed mid madooba inay dhalanin oo dhammaan ay wada cad yihiin m mise anaa umaley ya halis waa arrinta iyada arrintaas yaa sheekh halis khatar weeyaan halis yacni waxaad arkaysaa gabdhihii noodistan horta alxamdulillah waa weli yarroon yihiin laakiin gabdhaha meelahan isli iyo muxuua nairobi iyo jooga ayaa u badan aad ugu badan gaaladan aad aragteen nimankan madowga gaalada ma isticmaalaan waa iska ilaaliyaan waa dad wacyigooda iyo ilbaxnimadooda ay sala martay sida dhabta sonkorta waa yaraystaan waad aragteen cusbada waa yaraystaan saliidda waa yaraystaan cunadooda waxaa u badan cunadan muxuu xitaa caafimaad kale u badan xitaa kareemyadan jirkooda iyo murxina waa iska ilaaliyaan qof aan muslim ahayn ayaa muxua naftiisa u dadaali oo jiritaankiisa u dadaali oo muxua dhaqankiisa u dadaali adiga muslimka ahana waxaa weeyaan waa dabaalinaysaa weliba marka qurux la yidhahdana gabdhihii soomaaliyed ayaga yaa quruxsan waa waa imtixaan waa imtixaan runtii imtixaan waa marka calcumuum waxaa weeyaan in tabarujka la sameeya aad buu usoo badanaya xijaabkii aad baa loo soo fududeeyey hadda waxaa umayna suuq waa ka baxay kii adkaa maanta qofka xataa raadiyo inuu helo inay adkaataan ka yaabaya ayeeyaalka iyo muxua islaamaha on afartanka iyo kontonka kor u dhaafay kuwaasbaa laga agdoonay ayaga laftirkoodana waxaa weeyaan yaan linka tegin oo dumar dambaa laydinla guursanay hawla inay ku dhacdo oo waa halis inay laftirkoodii ay muxuu ahay bahal yara eh, wax kuuskuusa ay xirtaan halis ay ugu jiraan marka calcumuum mxua cambein waxaa loo baahan yahy muxuu ahaa xijaab tabarujkii waa soo noqonaya xaqiiqatan aad baad u yaabaysaan waadna aragteen kolleyba hadda linkagama sheekeynay da'yartii oo dhan gabdhihii intooda badan waxaa weyaan dharkaas khafiifka ah ay ku socdaan mikyaajigaas ay soo mara mekaabkaas ay soo marsanayaan oo kadibna ay suuqa la soo marayaan afkay soo casaysanayaan shood aan ariib yaab markay noo istan tagaanna ayaga uma baahna marka wacdi marka iyada waxaa yeelay qoraxdii ayaa ka aargudani qoraxdii ayaa shaqa qabsanaysa weyaan saxiixun liayrihi wa canhu waxaa laga wariyay imam axmed xadidka soo saaray xadiidka laba iyo siddeetanaad canhu waxaa laga wariyey cabdillahi bn camr bin caas taala anuma ana rasul rasul sl slm kan wuxua nabigeena laa yusaafix midaadan salaamin annisaa dumarka filbaycati isagoo islaamnimid kula balama ee uusan nabigana salaami jirin annagan dhallinyaradii baryahan ku dhac dhash dhash laa ilaaha ila allah maxamed rasulla jannana waa la dooni nabi maxamed waan jeclna ley ma isqabani marka xadiidka waa xadiid saxiixa ah, sanadk eh, xadiidkaas waa saxiix eh, waa isnaadu xasan sanad ahaan waa xasan laakiin xadiid kale marka loo lagu daro ayuu saxiix noqona weyaan saixun muxuu saxiixun ligayrihi marka xadiidka saddex iyo siddeetanaad an cimraan ibn xusein waxaa laga wariy qala wuxu yih abdullah bn xusein radi allahu taala arda qaala wuxuu yihi abdullah bn xusein maa masistu ma aanan taabanin maa masis maa masistu ma idin qoran ma aanan taabanin farji farjigayga ma aanan taabanin xamiday taranka ma aanan taabanin biyamiini midigtayga ma aanan taabanin mund baayactu xilliga aan la ballamay oon la mubaayacooday aan kula ballamay oon ku salaamay biha iyada rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka alle maalinta aan ku salaamay islaamnimada kula balame laga soo bilaabo weligay mxuu ahaa gacantayda midigta ah xubintay tarankumaanan taaban ayuu leey radi allahu ta an karaamayn uu karaamaya nabigeena iyo jacayl uu nabigeena u qaba sala allahu calayhi waali wasalam waa arkaysaan marka gacanta midigta in la karaameeya waa lagama maarmaan gacanta midigta hala karaameeyo waana la faray nabigeena wuu jeclay calayhi salaatu salaam shay ugu horey laga karaamaya hanood kabaha kabahan dhoobada miirana oo nairobi waxaa weyaan dhiiqadeeda iyo wasakdeeda iyo bulaacadaheeda mxua ah iyo mataarogeeda dilaaci aad aragteen kabahan lagu soo qabani gacanta midigta halaga daysto arinta ayada caafimaad ahaan uma fiicno karamay ahaantana waad ujeedaan adi caafimaadkaadana qofka umama fiicnaba maxaa yeelay hadda nas cad oonan mxuu ahaa diintaas guud ahaaneed aanan hadda oon maanta leenahay kaba yaan midig lagu qabsanin ma ahan laakiin dhaqan ahaan u fiirsada hadda haddii aan halkan istaagno dadka dhan atawaasaw bihi miyay isu dardaarmeen nin kasta ma laxjecel ay tahay ma aqaano nin kasta kabti midig ayuu midig ku wataa hadda bal eego marka lasoo gala nin walba midigtuu ku wataa inteena ataa walaa xataa almutakalim kan hadli xataa aniga had hakada midigt baa lagu qabsani dhibkeeda ma yara arrinta ayada kitaab yar mar cumro aan u socdayon muxua ah, quba bas ka raacay quba maahan cafwan aan e, meesha dulxulayfa aan bas ka raacay ayaan baski qeybtiisa hore maduyiyar waraaq yaroo ku jirtay ayaan kasoo bixiyey waraaqdii marka waxaa ku qoran aadaab alcumra cumrada aadaabteeda ninku wuxuu le marka aadaabta waxaa ka a ah, kabaha midigta ku qabsan wax daliil mausan keenin kabaha midigta ku qabsan markii aan dib u barbaaray waxaa ii soo baxay ninkaas inuu saxan yahy maxaa yeelay gacanta midigta ahayd indhihiiaad muxua ku taabanaysaa kabihiiaad ka qaaday indhihiaad ku taabanaysaa indhahan meesha dadka ugu jecel yihiin oona muxua xabiibatayinku nabigan ku tilmaam sal lla alay slam indhihii iyo jermiska ayaa indhihii geli diifkii sankii aad ku taabanay o ka neefsanaysay kabihii aad ka soo qaaday mararka qaar waxaa laga yaabaa ilkahaagii inaad gacantaada geliso ood u baahato mararka qaar adoon dhaqin sow ma kitaabka ayaad gacanta midig ku qabanaysaa adoo kabti wati wata tan ugu daran taas weeyaan aan la yaabo adoo kabti iyo dhoobadii wata ayaad qof aad u jeceshahay saaxiibka nin akhyaar ah qof sheekhaada ah qof muxuu aad karaamaynaysa qof qof iska caadi muslim ah ayaa ka hor imaadi laba mid ka mid umaad mid saddexaad kooma furmaba inaad kabti la aado marka ood kabti la aado halkaas wadaadkii iyo qofkii akhyaarta kaarimaad kabti la aado yani qof kabla la-adaa ka warrama oo aad folxun kabti la aado kow iyo inaad intaad la aad muxuu ahaa aad kabti gacanta bidaad ku qabato kabti aad bidaxad ku qabato kabti gacantii oo marka muxuu ahaa dhoobadii iyo wasakhdii wadata aad markii wadaadka miskiinka ku rafaadaysa labadaas ka mid unbay noqonaysaa labadan laba sax marka ani koleyba waa sida iyo muuqato weyaan waana mxuu ahaa arrintaeda waa lagu qabsan kara waa lihi karaa arrinta wax nusuus uma haysid laakiin markii la jamciyo masaalixda ka ratimaysa iyo mafaasidda masaalixda ayaa badan sidaa darteed waxaad la yaabaysaa qofbaa bidaxda wuxuu ku wataa kitaab qur-aanka kabtin ku wataa bidaxda ayuu kitaab qur ku qaadanaya iyo kitaabka caadiga ah cilmigaa watay midig kabuu ku wataa arrintaas ku dheeraaday maxaa yeelay waa wax oo caam ah, oo annaga dhanna wada haysto arrintaa marka laga digtoonaado waa ficlaan lahayd wallahu aclam waaya xadiidkaas imaam axmed ayaa soo saaray waana xadiid eh, sanadkiisa saxiix calaa shari alimaam muslim wuxuu ku leeyahy waxaad eegtaa xadiid saddex boqol saddex kun iyo boqol iyo sagaashanaad waxaa kaloo eegtaa xadiid saddex kun iyo afar boqol iyo shanaad xadiid cawf ibn malik waxaa kaloo eegta xadiid laba kun iyo todoba boqol iyo ko iyo soddonaad man baayaca imaamahu lidunyan lam yarax raa'ixata aljanna in ay hadan filaya marka axaadiistaas eeg ayuu leeyahay imaamka xafidahu llah baabu habaati sugnaan lagu sugnaaday baabkan u baabi cala diini diinta lagu sugnaado can anas bin malik waxa lagu radi allahu taala arda qala wuxu yidhi anas qaala rasul a wuxu yih sal slm yaati waxaa u imaan doona calanaas dadka waxa u imaan doona zamanu zaman asaabiru qof ku sabra fiihim dhexdooda calaa diini diinta ku sabra kalqaabidi qof ku dhegan oo saa u haysta oo kale u yaca aljamri dhuxul ayaa imaan doonta weeyaan nasal allaha atawfiiq wasadaad xadiidka imaam tirmidi ayaa soo sar xadiid saxiixa baabun ixfad illah alla weyne xifdi diintiisa awaamirtiisa xifdi waxyaabaha uu diiday diid yaxfadka alla weynaha ku xifdiye xadiidka shan iyo siddeetanaad can ibn cabaas waxa lgu radi allahu tacala canhuma qal cbdulahi bin cabaas kuntu waxaan khalfa rasul nabiga ayaan ka dambeeyey yowman maalin nabiga ayaan gadaashiis ahaa weyaan faqala wuxuu wiilow inii anigu ucallimka waxaan ku baraa kalimaatin ereyaal ayaan ku barayaa ixfad illaha xifdi ixfadka allah ku xifdiye ixfad illaha xifdi tajidu alla waxaad ka tijaahaka hort hortaada aad ka helaysaa weyaan idaa sa'alta haddii aad wax weydiisato fas'al weydiisa allah alla weyne wa tacaala allahuma ina nasaluka min fadlik waida stacanta haddii aad kaalmo dalabtana fastacin kaalmaysa bilah alla weyne waclam waxaad ogaataa ana alummata ummadda low ijtamacat haddii ay ku ururaan calaa an yanfacuka inay wax kugu taraan bishayin shay lam yanfacuka uguma tari karaan ilaa bishayin shay mooyane qad kataba llahu laka alla uu ku qoray waxay maanta dadkaad ay isu tagaan oo inay wax ku siiyaan ay damcaan waxay ku siiyaan ilah baa kuu qoray wax kale ma ahan walow ijtamacu haddii ay ku ururaan calaa an yaduruuka inay kugu dhimaan bishayin shay lam yaduruuka uguma dhimaan ilaa bishayin shay oo qad kataba llahu calayka alla uu kuu qoray ruficat waa la saramariyey oo alla qaaday alaqlaamu qalamka wax lagu qoray waa la saramariye wajafat suxuf waraaqihii la qorayna way qalaleen weyaan xadiika imaam tirmidi ayaa soo saaray zaada wuxuu ku kordhiyey fii riwaayati liaxmed imam axmed riwaaya uu leeyahay tacaraf warniyahu gara ilaahi alla weyne gara firahaa xilliga barwaaqada barwaaqada araan kusugan caafimaadka amniga risiqa cibaadada dhallinyarnimada daya wahaakada wamaa ilaa dalika awlaada xilliga aad ku sugan tahay alla garo yacrifka ha ku gartay fi shidati markii aad dhibaatada ay ku qabsato alla ku naxariista weeyaan waclam waxaad ogaata ana fi sabri sabarka ana fi sabri sabarka inuu ku sugnaaday calaa maa taakara waxaad nacaysa khayran khayr kaiiran iyo fara badan waxaad nacaysa inaad ku sabarta khayr badan baa kusugan weyaan wa ana nasra gargaarkana maca sabri sabar ayaad la jiraa gargaar ma rabtaa sabar muxuu la imow wa ana alfaraja farajka oo kurbada lagaa faydina maca alkarbi markay kurba timaado farajkan wala socdaa weyaan wa ana maca alcusri curays maciisan waxaad yusran fudayd ayaa ahaaday xadiidka imaam axmed ee soo sar wa xadid saxiixasna baabu baabu cidami ajri dacwati ila allah alla weyne subxaanahu watacaala dadka in loogu yeero ajirka laga helaa weynaanta weyn ayuu baabkan u baabyahay dadka diinta ilahay in loogu yeero amaba islaamnimadii loogu yeero amaba acmaashii khayrka loogu yeero ajarka laga helaa fadliga aad leeyahay weyninka u qabo eh, ayuu baabkan u baabyahay xadiidka lix iyo sideetanaad can sahal bni sacdin waxaa laga wara saacidi radia allahu tacala u arda can nabi nabiga wuxuu ka wari sal slam qaala nabiga inuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay lian yahdiy allah laan yahdiya allah alla weyne inuu hanuuniy bika bihudaaka adi hanuunkaaga rajulan nin waaxidan keli ah ayaa khayrun kaaga khayr badan laka adi min xumrin nacam geela kiisa muxuu ahaa cascas amaba guduudan ayaa kaaga fadli badan ayuu nabigeena cadayna sala allahu alay w slam saasoo kale wuxuu ku yidhi hadal hadalkaa u dhow an yahdiy allahu bika rajula waaxida khayr lak min xumar nacam ninka la yihahda calim ayuu nabigeena ku yidhi sala allahu alay waslem marka qofka inuu hanti badan helo waxaa ugu khayr badan inaad ilahi subxana wa tacala isaga sabab ugu dhigo inuu qof hanuuno imaam abi daawuud ayaa xadidka soo saaray waana xadiis saxiixa baabu ziyaadat aliimaan imaanku ziyaadadiisa wa nuqsaanihi nuqsaantiisa ayuu baabkan u baabay xadiidka toddoba iyo sideetanaad can cabdillahi bin camr bin caasi radi allahu tacala anuma qala wuxu abdillahi bin camr qaala rasul lah sal wuxu yiri sal slem ina ku duugooba fii jawfi axadikum midkiin calooshiisa kamaa yakhlaqu siduu u duugooba ama uu muxua u duqooba athawbu marada alkhaliqu ee gaboobay amaba duqoobay amaba waxaa weeyaan duuga noqday fasaluu weydiista allaha la weyne an yujadida inuu muxuu cusboonaysiiyo ood idin cusboonaysiyo aliimaana iimaanka fii quluubikum qulubtiina marka qofka iimaankii ayaa gaboobi oo iimaankii ayaa waxaa weyaan tabarbeeli marka inaad ilahi subxana watacala dhalinyaro nooga dhigay iimaanka ama imaanku muxuuah uu ilahay ku cusboonaysiiye in ilahay la weydiista ayuu nabigeena fara sala allahu calayhi waali wasalam iimaankana markii la tacriifina waa taqaanaan alimaanu qowlun bilisaan waictiqaadun biljanaan aw ljinaan wa camalun bilarkaan yaziidu biaacati bilcisyaan marka sideedaba wayaziid اllahu اladiina aamanuu wayaziidu ayb wayaziid llahu اladiina tadaw huda nacam baabu iftiraaqa hadi ummati ummadan kale tagay xadiidkaas alimaam dahabi wuxuu le eh, ruwaadiis waa hiqaat alxaakim fii musadraki ayuuna kusoo saaray eh, xadeegta ayuu ku le xadiidka saddex kun iyo saddex boqol iyo saddex baab iftiraaqa hadi ummati ummadan kale tegeeda ayuu baabkan u baab yahay inay kala tegi doonto nabigeena sheegay sal allahu alay waslam weliba inta mucdamkeedana ay naar geli doonto ciyaada bilah inta firqooyinka ay mucdamkooda ay naar geli doonaan laakiin halka firqa oo badbaadaysa ayuu nabigeena cadayna sala allahu alayh wali slam xadidka siddeetan iyo sideedaad can abi hurayrata radi allahu taala anu arda qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sal l slam iftaraqat alyahuudu yahuud waxay u kala baxday ay ku kala tagtay ama u kala baxday calaa ixdaa aw intayni wa sabciina firqa kow amaba laba iyo toddobaatan firqa wa tafaraqat waxay u kala tagtaan nasaaradana kristanka wayaan calaa ahda aw intayni wa sabciina firqa kow amaba laba iyo toddobaatan firqa ay u kala baxday wataftariqu waxay u kala bixi doontaa ummati ummadaydan calaa alaain wa sabciina firqa saddex iyo toddobaatan firqa ay u kala bixi doontaa xadiidkaas imaam abi daawuud tirmidi ibnu maaja ayaa soo saareen waana xadiidun xasanan saxiix wacanhu abi hureyra waxaa laga wari qaal wuxuu yihi radi allahu taala arda qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm latattabicunna waad raaci doontaan ood raaci doontaan sunnata man dad jidkood kaana ahaaday qablakum hortiin baacan bibaacin bacbac baaca waa intan baaca waa labadaa gacmoodoo laisku daray bacbaaca ad u raaci doontaan baaci ay raaceen adinkana baaci oo kale ayaad u raaci doontaan kow wa diraacan bidiraacan dhudhun dhudhun dhudhun dhudhunka ay mareen aniga saad ku raaci doontaan wa shibran bishibrin taaka taaka taakada ay mareen adinkana taakadii xataa low dakhaluu haddii ay galaan calaa juxri dabbin masalweli godkeed haddii ay galaan la dakhaltum fiihi waad galleyden dabbiga waa tii hore aan u sheegnayoo masalweliga cadigoo naqaana ahayn waan sheegnay laakiin wax kaga dhow oo loo sheegaan aqoonin annaga waddankeena aad laguma arka masalweliga waxaa weeyaan tan anuga u naqaano waxaa la yidhahdaa waral ayaa carabta ay dhahaan waralka marka lama qasho mana kan bannaanna maaha waa marka waxaa weyaan dabiga laakiin bahal yaroo miskiino carabaha ay godad kala soo baxaan weyaano haddii aad aragtaan haddii aad rabtaan intaad gashaan meesha la yidhaahdo youtubeka dabi ku qora carab waxaad arki doontaan bursanaysa oo godad kala soo baxaysa oo qalanaysa oo dubanaysa arki doontaan nacam haddii ay masalowelidaas godkeeda galaan ladakhaltum fiihi waad gallahideen qalu ya rasul rsulka allow alyahuud wanasaara yahuudiya nasara miyaad ula jeedaa qalu wuxuu faman idan haddii ayaga ahayn yaa kaloon ula jeedaa weyaan xadiidkan waa xadiid imaam ibn maaja uu soo saaray waana xadiid xasan xadiidka sagaashanaad can cawf bn malik waa radi allahu ta an arda qala wxu cawf bn malik qaala rasul rasulka wuxu yihi sal l slm iftaraqat alyahuud yaxud ay u kala baxday calaa ixda wasabciina firqa kow iyo toddobaatan firqa fa waaxidatun mid ayaa fi ljanati jannada gudaheed ahaatay wa sabcuuna toddobaatana fi naar bay ku sugan yihiin waiftaraqat inasaara nasaara waxay u kala baxday ilaa intayni wa sabciina firqa laba iyo toddobaatan firqa fa ixdaa wa sabcuuna fi nnaar kow toddobaatan ar bay ku sugan yihiin oo waaxidatun midna fi ljanati ay ku sugan tahay weyaan waladii alih baan ku arkay nafsu muxamedin naftiis biyadii gacantiis ay ku sugan tahay lataftariqunna lataftariqanna way u kala bixi doontaa ummati ummadayda calaa alaain wasabciina firqa saddex-iyo todobaatan firqa waaxidatun fi ljanna mid baa janna ku sugan waintaani wasabcuuna fi naar ciyaadan billah laba-iyo todobaatan naar ay gelayaan qiila waxaa li ya rasul rasulka allow man hum kuwaas waa kuwe kuwa jannada gala waa kuwe firqadaa badbaadaysa qaar wixii aljamaca waa kuwa muslimiinta wadajirkooda daa'imay oo laazimay saasuu nabigeena cadayna sal allah alay slm lidalika waa ahlu suna wajamaca la yihah ahlusunna waljamaca saas ay ku timid weeyaan baabu tajdiidi amri diin diinta alla amarkiisa oo la cusboonaysiiyo ayuu baabkan u baabiyey xadiidka kow iyo sagaashanaad amaba diinta oo la cusboonaysiiye diintan horey waxaan u sheegnay imaanka inuu muxuu ahay khaliq noqona diinta ana waxaa weeyaan way gaboobaysaa oo siday u socoto dadkii ku iyo barashadeedii iyo udadaalkeedii ayaa yaraani marka cusboonaysin ay u baahanaysaa in diintaas ilaahay subxana wa tacala u ballan qaada in la cosboonaysiiy ayuu baabkan u baab yahay xadiid kow iyo sagaashanaad can abi calqamata waxaa laga wariyey can abi hurayrata wuxuu ka wariyey fii ma aclamu intaan ogsoonahay ninka la yidhi abi calqama ayaa wuxuu leeyay abu hurayre inuu yidhi hadalkan ayaan muxuu ahaa intaan ogsoonahay weeyaan saxaabi kale iyo asagoo ma abu hureyra yidhi mi saxaabi kale yidha laga yaaba inuu muxuu ahaa meesha ka wata weeyaan can rasul illahi wuxuu ka wari sal l slm hadduu saxaabi kale yahayna dhibaato ma lahan jahalatu saxaabiy laa tadur saxaabiga jaahilnimadiisa can rajuli min asxaabi rasul lah sal slm dhibaato ma keensanaysa weyaan qaala wuxuu yidhi nabigeena sala allahu alay slem ina allaha alla weyne yabcadu wuxuu usoo bixiyaa lihadi ummati ummadda anotarna calaa ra'si kulli miati sanatin boqol sana madaxeedoo kastaba wuxuu usoo bixiyaa man muslix ayuu usoo bixiyaa qof wanaajiye ah oo khayr badan ah oo yujadid u cusbanaysiy laha iyada diinha diinteeda ucusbanaysiiya boqol sana markii ay dhaafto diinta ay sii gaboobaysaba nin caalimaad ilahay soo bixinaya nin ahlu khayr alla soo bixinaya diinta u cusbanaysiiya xadiidka imaam abi daawuud ayaa soo can abi bakrata waxaa laga wariyey nufay bn xaari weyaane can nebi wuxu ka wari sal slm annahu nabigeena qaala inuu yidhi ina allaha alla weyne tabaaraka wa tacaala korahaye sa yu-ayidu wuxuu ku ayadi doonaa ama uu ku ayadayaa hada diina diintan biaqwaamin qolo oo laa khalaaqa lahum nasiib iyo khayr aanan lahayn aad ilaahay ku ciseeya diinta mararka qaar qof gaal lahaa diintan ilahay mararka qaar ku ciseeya sida riwaayada qaar ku sugnaaday ilahay baa ku cuseyna subxana wa tacala xadidka abi daawuud ayaa soo waray nabigeena sal sl ad abu aalib rajulka gaal ayuu ahaa waad garanaysaan xadiidka laba iyo sagaashan xadiidka nacam xadiidka waa saxiix liayrihi imaam axmed ayaa soo saaray xadiidka ama baabka baabu naqdi cural addiin diinta tiirarkeeda ama diinta hogaanaheeda iyo xerkaheeda go'itaanka iyo mxuu ahaa jabitaanka ay jabaan ayuu baabkan u baabiya xadiidka saddex iyo sagaashanaad can abi umaamata albahili waxa lg radi allahu ta an arda can rasul lah wxu kuri sal sl qal nabigan waxaa la jibin doonaa amaba la goyn doonaa cura alislaami islaamka muxuu ah xerkihiisa iyo tiirashiisa curwatan curwatan xereg xereg ayaa loo goyn doonaa fa kulamaa goor alla goortii intaqadat ay go-da curwatun xereg tashabaha waxay ku dhegaan annaas dadka bilatii tii taliha ku xigtay ayaa lagu dhegaa xerega ayaa kawdhihi tii kala lagu dhegi wa ulaahunna wa awaluhunna tan u horaysa naqdan xagga goitaanka iyo waxaa weeyaan jabitaankana alxukmu waa xukunka oo kitaabka loo xukuntamo amaba dulmi oo dhaco weyaan wa aakhiruhuna tan u damaysan asalaatu waa salaada weyaan xadiidka imaam axmed ee soo saaray sanadkiisana waa jayid ayuu muxaqiqa yihi baabulwayi wayiga ayuu baabkan u baab yahay undur waxaad eegtaa baabu fii badi lwayi xadiid saddex kun iyo shan boqol iyo lix iyo toddobaatan waa doona iman doona insha allahu tacala waa xadidka caaisha oo taqaanin wa fii nuzuuli wayi waxay soo degitaanka muddatihi asna afar boqol nabigana sal sl siduu ugu dhibon jiray lix boqol iyo toddoba iyo labaatan eeg ayuu leeyahay ixaalaat soddon iyo sagaal ixaalaat meelo muxuu ahaa waa laistarasfaagalayna meel baa laisu tuuri meel baa laisu diri undur waxaad eegtaa fi tawakul alla la tala saarto xadiis shan boqol iyo afar iyo sagaashanaad xadiis saddex kun iyo afar boqol iyo sagaal wa fi tamaa'im xirsiyaha iyo qardhaasaha la xirto isna waxaad eegtaa xadiiska laba kun iyo sagaal boqol toban iyo laba hada wallahu aclam wsal allah waslam abdi rasul mustafa